latiif allahuma sali wslim wbaarik wanim ala sayidina wxabiibina qorati acyina muxamed wcala aalihi wasaxbi ajmaciin waa darsigeeni konton iyo toddobaad ee kitaabkeena qadrunada balusada waxaan kusoo jirnay kitaabka aakhirkiisii atacajub ayaan maanta bilaabayna insha allah atacajub lahu siiqataani ما أفعل زيدا وإعرابه ما مبتدأ بمعنى شيء عظيم وأفعل فعل ما فعل فعل ماض فعل ماض فاعله ضمير ما وزيدا مفعول به والجملة خبر ما وأفعل به وهو بمعنى ما أفعله وأصله أفعل أي صار ذا كذا كأغد البعير kaaqada albaciiru ay saara wuxuu noqday daa qudatin mid daacuun ku dhacay ama daacuun u saaxiiba faquyira allafdu wasiidat ilbaau fi lfaacili liislaaxi lafdi famin hama lazimat hunaa bikhilaafiha fi faacili kafaa sheikhu insha allahu tacaala si kooban buu ahriyay wainamaa yumnaa ficla tacajubi wasmu tafdiil min ficlin hulaaثiyin muhbatin mutafaawitin taamin mabniyin lfaacili laysa ismu faacilihi calaa afcala atacajubu tacajubku tafaculun min alcajabi waa cajabnimo ama layaabnimo qofku uu la falgelayo ama samaynayo shay inuu la yaabo ayaa tacajub la yihahda walahu alfaadun kahiira erayo badan ayuu leeyahay hayru mubawabin lahaa aan loo baabsamayn fi naxwi naxwada dhexdeeda naxwada dhexdeeda markii naxwo laga soo tago guud ahaan luuqa alcarabiya waxay leedahay siyaabo fara badan oo layaabka loo muujiyo buu ku yiri kafensomaan marka siyaabaha faraha badan layaabka loo muujiyo kulligood ma ahan mubawabun fi naxwi ma ahan naxwaha dhexdooda baab tacajub loo magacaabo kuma jiraan yacni wuxuu ku leeyahay sheikhu raximah ullahu tacaala markii qofka carabeed uu wax la yaabayo siyaabo badanoo la yaaba ayuu samayn karaa aan hee markii naxwo la yidhaahdo aan naxwada soo hosgelayn markaa waa ku dhacay soomaa wuxuu yidhi walahu wuxuu leeyahay alfaadun kahiiratun oo hayru mubawabin laha aan baab loo samayn fi naxwi naxwada dhexdeeda ka qowlihi tacaalaa kayfa la yaabe kayfa sideebaa takfuruuna billaahi alla ugu kufrinaysaan yacni asagoo idin abuuray oo sidaa idin sameeyey oo sidaa idin sameeyey oo awoodda intaa la eeg leh oo saa ku ogtihiin oo saa ku marka hadalka siyaaqa ayaa laga fahmaya waa fahamta soomaan siyaaqa ayaa laga garanaya wakaa wa qowlihi calayhi salaatu wasalaam subxaana allah nabiguni subxaana allah ilaahay baa ceebka huufana tacajub nebigu samaynaya moogta ha ina almuslima laa yanjuusu muslimku ma najaasooba xayan walaa mayitan ama ha noolaada ama ha dhintee labada midtoonan muslimku najaasa ma aha subxaana allah marka waa tacajub laakiinse naxwada dhexdeeda tacajub looma yaqaan waa fahamsamaan naxwada dhexdeeda nooc gaara ayaa tacajub la yidhaahdaa saanaa u fahamta waa qowlihim lilaahi daruhu faarisan min farisin kelmadaasna waa kelmad ee tacajub ahaan u sameeyaan qofka markay ammaanayaan oo rabaan inay saas wey lilaahi allah bay u sugnaatay daruhu barbaarintiisa yani caano waa caanihiibaa dararay soo lama dhaho darati naaqatu waataan soo dhiganay hashii baa darartay caano badan yeelta marka caano barbaarkiisa ilaahay buu u sugnaaday faarisan min faarisin saas e e wey marka waa tacajub baa sheegaysa iyo waqowli shaacira ah yaa sayida anta min sayidin muwada'a alknaafi raaxba diraaci muwada'a mugudaynu soo kornayn hoos dhigayaa yaa wuu kordhigayaa y godayaa wuu kordhiga iyo u godayaa ah, k mushkila male sax yaa sayidaa sayidkow sayidkii sayida maxay ka tima asalka mxua yaa sayidii weye ya-diiba alif loo rogay waa inaasaa u fahamtaan kaasaa la kordhigay yaa xasrataasoo garamaysaan yaa xasrataa oo kale yaa sayidaa sayidkaygiiow marka waa munaado mudaafa weeya maa anta adigu waa tahay ah maa anta adigu ma tahayba min sayidin sayid ahaan xagga macno culus ba ku jiro horta maadaasaa u jeedaan waxaa weeye istifhaamiyo weeye maa su'aala weeye horta maadu waana mubtada antana waa khabarkii marka war dhammaystiran wey maa anta adigu ma tahay malqaaraca hee alqaaricatu malqaarica qaarica maxay tahay soo tana saa wey maa anta adigu ma tahay wey marka waa su'aal antana waxa weeye waa khabarkii marka wixii qofkan uu ahaan lahaa soma qarsoona yaah min sayidin sayid ahaan mintu marka zaa'idna waa la yidhaahdaa ama libayaani iljinsina waa la dhahaa zaa'idna noqon kartaa mushkila male maa anta adigu waa ma tahay min sayidin sayid ahaan yani sayid xaggii ma tahay man marka sayidintaasna hoosdhigaasna waa tamyiis mansuubo wacalaamatu nasbihi فتحة muqadaratun على aakhirihi manaca من duhuuriha ishtiqaalu المحل bixarakati xarfiljari zaaid weeyaan xarfiljari zaaid ka dhiga marka waa fahamteen soomaa marka <clears throat> gabayga wuxuu inuu dhaho qof inuu nin buu ammaanaya wuxuu leeyahay adigu sayid sayid oo sayid kastama tihide sayid waxaad tahay sayidnimadu u dhammaystiran tahay oo hadduu eebba kurinya mar la helo oo haddana garabkiisu fudud yahay oo jilicsan yahay qof kasta soo gaari karo oo yacni ma garanaysaa qof kasta wehel u noqon karo oo haddana deeqsiya taas inuu dhuhu rabaa marka wuxuu yidhi maa yaa sayidaa sayidkaygiiyow maa anta adigu maba tahayba min sayidin sayid ahaan yani sayid ma tahayba sayidkaasoo muwaa sayidkaasoo muwadaca al aknaafi sooma kordhignaa sifa bay noqonaysaa sayidku leeyahay haddii la godo muwada'u la yidhaahdana anta baa loo qadaraya anta adigu muwada'u laknaafi mid garabkiisu jilicsan yahayo qof kasta uu kasoo agdhowaan kara baa tahay raxbu diraaci haddii la godano dee anta baa u qadaraysaa raxbu diraaci mid deeqdiisu badan tahay baa tahay hmm, diraac waa dhudhunka dhudhunkiisu waasac yahay deeqdiisaa badan weeye markaa marka muwada'adaasi haddii la godo maxaan idhi waa khabar oo anta baa loo soo qadaraya soo maa muwaa haddii la kor dhigana dee nactun sayid sayidka yaa sayida sooma jeedaan oo korka dhigan ayay nacti u tahay warkaama kudhaca horta raxbana waa nacti labaadoo uu leeyahay qofka la yidhaahdo sayidka marka gabaygaasina tacajub baa ku jira buu leeyahay laakiinse tacajubkii naxwada dhexdeeda la yaqaanay hee ma ahay waa midkii luuqa ahaan tacajub la dhihi jiray luuqa ahaan markii la waxa laga wadaa yani wlmubawabu lahu fi naxwi naxwada dhexdeeda midka tacajubka baababka lahi siiqataani waa laba midkood wey maa afcala zaydan iyo afcil bihi iyo ma afcal waa isku macan maa axsana zaydan alla zayd maxaa ka wanaagsan axsin bizaydin alla zayd wanaagsana waa inta macnuu waa isku mid fa ama siiqat luulaa tan koowaadoo ah maa afcala soo ma jeedaan wala inaan socodsiiyaan rabaaye famaa maadu ismu mubtadaun weeyaan wakhtulifa fii macnaaha macnaheedi baa lasuu khilaafay calaa madhabayni baa lasuu khilaafay madaas mubtada wey inta waa laisku ogya laakiinse macnaheeda waxaa lasuu khilaafay labo acaduhaa madhabka koowaada annahaa nakiratun taamatun waa nakira dhammaystiran oo bimacnaa shay-un bay la macno tahay yani shay bay la macno nakira taama waxaa laga wadaa yacni silanoo uma baahna sifana uma baahna macnaha waa sida nakira taama nakiratan maxaa loola jeedaa laa taxtaaju ilaa silatin walaa sifatin sila iyo sifatoona hee uma baahnabaa taam laga wadaa marka wuxuu yidhi waa nakira taam ah oo bimacna macnaheeduna yahay hee shay-un haa maa axsana zaydan macnaheedu muxuu noqonayaa maa axsana zaydan haye shay shay baa hee xasana zaydan zayd wanaag badiyey saas buu macnuhu noqonayaa waa fahamta maa axsana say zaydan maa axsana maxaa ka wanaagsan zaydan sayd macnaheed maxaa weeye ay shay-un shay ayaa hee axsana zaydan sayd wanaag badiyey xasana zaydan sayd wanaag badiyey saas bay macnuhu wa calaa haada alqowli sidaa haddaan ku wadno warkama ku dhaca horta maa haddaan shay ku wadno famaa maada famaa bacdahaadha waxaan ka dambeeya maada huwa alkhabaru weeye warkaa ma ku dhaca horta khabarkii meeye marka axsana zaydan baa khabar axsana waa ficil faacilkeeduna waa u qarsoon yahay maa buu laabanayaa zaydna mafcuulka weeye jumlada ficilka maxay noqonaysaa yaah khabar bay noqon wakaa wajaasa waxaa bannaan alibtidaa'u bihaa in lagu bilowdo su'aal baa timaaday maa maxaan ku macnayna shay ayadoo shay asoo nakira maa marka shay shay mubtadaana kalam noqon jiray maa kelmada maa maa afcaala kelmada maada ku jidhabaa horta mubtada weyaa lagu yiri macnaha lasu khilaafa macnaha qalaa waxay tirahdaa waa shay-un baa ku macnaynaysaa waa nakiro macnaha kelmada shay shay soo wax maa saa ku macnee yacni oo meeshay maadaa shay-un baa la keeni karaa oo fadhiisan karta buu ka wadaa horta ma fahamtintaa kadib shay-un soo nakiro maa nakiro mubtada xiga lagu arkay inuu daaweeyu raba muxuu ku dhahayaa day wuxuu yidhi wajaas way bannaanaatay alibtidaa'u biha in mubtada laga dhigo limaa fiiha waxaa ku jira darteed oo min macna tacajub ah macna tacajubka kuma jiro macnaha tacajubka ku jiraa darteed ayaa u ogolaaday inay noqoto mubtadao lagu bilowdo de eh? haade musabaq ahaan buu ugu gelayaa tacajubnimada musabaq ahaan ugu gelaysa maadi markaan dhahno maa axsana zaydan maa shaybaa axsana zaydan zayd wanaag badiyey isu soo uruuri marka maa axsana zaydan alla zayd maxaa wanaag badiyey arzayd wanaagsanaa waa la yaabasaa soo maha marka wanaagsanaadaas tacajubkaas ayaa wuxuu u buuxinayaa sheega maadaa shaygaa ku fasirtoo nakirada ah booskii musawiqa ugu ogolaaday inay mubtado u noqoto warkaa maku dhaca horta kamaa qaalu say dhaheenba fii qowli shaaciri su-aal bur inuu ku dhaho hadda jaranjaro yaa kariim yaa kariim jaranjarada la fahan jaranjara ma hataale muxuu ku yidhi maadu maxaa weye madhabka koowaad macnaheedu maxaa weeye shay-un koow maadii shay ahayd maxay noqotay mubtada inay mubtadada tahay maxaa u daliila ku dar maxaa u daliila dee waa saxantaa kor si nool u dheh macnad macna tacajub bay oo ah la yaab inay sheegaysa soo maahan su'aal baa timaaday macna tacajub shaygu inuu macna tacajub darteed in shayga lagu ogolaado nakirada inay mumtado noqoto daliil u keen baa meesha taalla <laughs> ma fahamta cali yaa calii warkama ku dhaca horta war ma fahamta maxaan hadda daliil u raadinaynaa ma shay inay mubtada noqtay loo raadinaynaa hay shay inay muntada noqoto maxaa diilkadhig maxaa diil u haystaa macno tacajub bay wadataa macno tacajub inuu shay nakiraha mubtada ka dhigi karana su sudiil ma baahnaa taasuu diil ugu ra wuxuu ku yidhi kamaa qaaluu fii qowli shaacir yidhahdeen haye cajabuun litilka qadiyatan waiqaamati fiikum calaa tilka alqadiyati acjab cajabun la yaab baa ku sugnaaday litilka taas qadiyatan xaal ee tahay qadiyo xaal ee tahay waiqaamatii inaan sii joogo fiikum dhexdiina calaa tilka alqadiyati inaan ku sii joogo ayaaba acjabu sii la yaab badan cajaba mubtado waaye inay mubtado noqota maxaa daliil u ah maxaa maxaa lagu ogolaa aslan culimmadu isku waafaqda cajab inay mubtado tahay cajabsoo nakira maa inay nakiradaasi mubtado noqotana maxaa u ogolaaday bay dhaheen tacajubka ku jira taasaa marka waxay daliil noogu tahay maada annagoo macnaashayo un siinay maxee macnee tacajubi inaan ugu ogolaanay inay ku noqoto mubtada marka ninkani iyo walaalkiis waxaa la yidhi hooyadiis ninkan marka nin fiican oo baariyo hooyadiis baari oo magaranaysaa howlaha waaweyn loo dirsada wey kan kalena nin iska howl badan wey marka wixii howloo adag oo dhibaato ahi kana loo diraa wixii wanaagoo barwaaqaana kaasaa maamada u leexisa marka wuu yaaban yahay wuxuu leeyahay cajabun layaab baa ku sugnaaday litilka taa qadiyatan xaal tahay yani qadiyata miisa noqon karta xaalna noqon kartaa cajaban laya cajabun layaab ku sugnaaday litilka taa qadiyatan haa qadiyad ahaan bee layaaba ugu sugnaata waa fahamta soo maa yacni qadiyadaas aan meesha ah inaa aniguna aan dadaalayo aan laiiba jeedin kaas iska sii jeedana baash lagu dhaaminaayo layaab baa ku sugnaaday wa iqaamatii maxaa kasii daran buuyi wa iqaamatii siinagaanshahayga fiikum dhexdiina calaa tilka alqadiya qadiyadaas aan idinkugu sii dhex nagaado aan saaba isaga sii joogana ayaaba cajabo ka siiyaa badan buuyi haa marka muxuu ka daliishanayaa shiikhu cajabun buu ka daliishanayaa hurd muxuu ka daliishanayaa cajabun seexan waaya marka shiiku maxay yidhaahdeen ma oo macnaa shay un ah inay mubtada noqoto maxaa u ogolaaday waxay yidhaahdeen waxaa kaloo dhici karta macna tacajub inaysan ugu ogolaane maa markaas waa mubtade macna tacajub inaysan u ogolaan waxaa dhici karta macna tacajub waxaan ahayna ugu ogolaada inuu muxuu yahay wa imaa inay tahay li'annaha iyadu fii quwati lmawsuufi mawsuuf mid la tilmaamay yaa awooddiis inay leedahayna sidaa darteed inay mubtada ku noqotayna waa dhici kartaa oo ah idil shayun shay un shay shaygaasoo cadiimun weyn ayaa xasana wanaag badiyay zaydan zayd wanaag badiyey wuxuu dhaho haddii mactaa aad diidaan macnaa tacajub anagoo intaasoo gabay keenay oo dadaalnay oo jabnay haddaad tirahdaan mactaa macno tacajubi musabiq uma noqon karo waxaan dhihi karnaa haddana dhinac kale aan ka soo gelinaynaa macno taxaga naga dhiga haye maadaas waa mubtada maxaa u ogolaaday waxaan leenahay waxay wadataa quwatulmawsuufi mid la tilmaamo mid la tilmaam so garamaysaan waxyaabaha markaan soo biran sida khabarka maxaa musabuqaadka ka mid ahaa shayga nakirada inuu mawsuuf yahay soomaan wala cabdun mu'minun cabdu mubtada maa maxaa mubtada ka dhigay mu'minun oo sifaa buu wataa dee sifadu marka waa musawiq soo maa kanna wuxuu yidhi maa axsana zaydan ma axsan maad maxaan ku macnaynaa shayun shayun ayaa xasana zaydan soo maa haadheh shayuntaasi waxay leedahay quwatulmawsuuf macnuhu waa intaa shayunta maxay leedahay mawsuuf mid la tilmaamo awoodiis oo macnuhu muxuu yahay macnuhu shaydu waxaa ka dambeeya ku qarsoon shaygun cadiimun baa ku qarsoon buu ku yidhi cadiimun soo sifa shay macna ahaan bay ugu jidhaa meesha maa axsana sayd alla maxaa sayd la yaabadiye yani shay weyn baa sayd la yaabadiye wey macnuhu mayaysan ahayn marka wuxuu ku leeyahay shay untaasi inay sifo macnaheed yacni mid la tilmaamayo macnaheed wadato laftigeedu waxay u ogolaan kartaa inay mumsado noqoto markaa maku dhaca horta intaa wax meesha yaal kamaa qaalo taa laftigeedu daliilba u baahantay <laughs> maxaa daliil u baahan hadda haye maxaa daliil u baahan quwatu lmawsuufi in in ay u ogolaato maadu inay mubtada noqoto daliil uma baahnaa taasu kamaa qaal ay ka qowlihim weeye fiihee sharun ayaa harra daanaabin sharun shar ayaa hara ahara haa ahara wey haa ahara cod ka cod bixiyey yacni cod ka soo saaray daanaabin mid mici u saaxiiba harra ay yasduru sawtan wey harra eyga wey eyga codka nubaaxana aan ahayn aamuskan aan ahayn codka dhexe ou sii daaya harra layidha harra marka sharun shar ayaa harra cod ka soo saaray wey yani inuu cod bixiyo u sabab ahaa daanaabin mid mici u saaxiiba warka maku dhaca horta yaa marka muxuu ka daliishanaya shanusoo mubtada maa carabtiiyo horta tusaalahaasa ah waxaa la arkaa carabtiiyo saa u isticmaalaysa oo sharuna mubtado ku haysa markii la baarbaarana maxaa la yidhi macnuhu waxa weeye sharun shar sharkaasoo cadiimun weyn ayaa aharadaanaayo marka sharuntaasi inay mubtado noqoto maxaa u ogolaaday quwatul mawsuuf bay wadataayo waxay ka dhigan tahay inay sifo wadato oo kale warkama ku dhaca horta sidaasoo kale ayaan annagana ugu daliishanay maa axsana maadaas macnaa shay-un cadiimun ah warkama ku dhaca horta meesha maskaxna ku dhaqaaqdaa la rabaa ahaka wathaani taas waa markii maada lagu macneeyo shay-un oo ah nakiiro baaraka allahu fi labadaas siyaaboodna mubtadaheeda waa lagu xalinaya warka ma kudhaca horta wathaani nooca labaad oo maada ah annahaa taxtamilu alaaata awjuh saddex midkood in la siiyo wey maada nakiraan ku hoosheena waa wado gaara ah. warkaa ma kudhaca horta maadu inay tahay hee nakiro markaasna nakiro mubtadaana xaaladaheeda soo sheegnay maadan hadda la sheegayo waa madhabka labaad maadan in hee saddex qaybood loo qaybiyo saddexdan loo isku daray maxay yihiin madhabkii labaad isla ah warkaa ku dhacay soo maahan axaduhaa madhabka labaad qaybtiisa koowaad an takuuna waa inay tahay nakiratan taamatan nakira taama waa inay tahay kamaa si weysuu yidhiba waa tii hadda aan soo sheeganay de tii hadduu leenkiisa raacsiiso ma jeedid wathaani waxa weeye an takuuna inay tahay nakiratan nakiro mawsuufatan la tilmaamay biljumlati lagu tilmaamay biljumlati jumlad allatii jumladaasu bacdaha ka dambaysa sax nakiro xayanakir a ahaato mawsuuf sifay wadataa sifa loo qariya quwatulmawsuuf maaha tani hadda sifadeedii meeday jumlada ka dambaysaoo axsana zaydan ah ayaaba maxay u tahay sifa u ah warkaama ku dhaca horta waay taasna waa masalo ta marka taas ma garanaysaa athaaliu waxa way an takuuna macrifatan inay macrifo tahay macrifadaasoo mawsuulatan la xidhiirta biljumlati alatii bacdaha jumlada ka dambaysa ee mawsuulu tahay oo calaa haadayni alwajhayn labadan dambe labadee weeye labadee weeye an takuuna maadu inay tahay nakiratan mawsuufatan biljumlati alatii bacdaha iyo an takuuna macrifa tahay soo garamaysaan labadaa qayboodii faalkhabaru maxduufun khabarku waa qarsoon yahay sidee khabarkuu qarsoon yahay maadii markaad tidhaahda waa nakiro tan koowaad oo aad tiraha axsana zaydana waa sifo ee maadu leedahay maa ay shay-un baa shaygaasoo axsana zaydan zayd la yaabadiyey ma dhammaado yaah maya marka maxay u baahantaa markaa khabarba u baahanta iyo inaad tiraahdo maa ayiladii kii axsana zaydan zayd la yaabadiyey marka miyaa dhamaada yaah maya marka labada jeer maxay u baahan tahay khabar oo jumladii meesha taalay maxay ka dhigteen midna sifay ka dhigatay midna maxay ka dhigatay waar ku dar siilo maxay ka dhigatay siilo falkhabaru maxduufun walmacnaa waxa weeye shay-un shay ayaa shaygaasoo xasana wanaag badiyey zaydan wanaag badiyay ayaa cadiimun ah mid weyn shay-un shay shaygaasoo xasana wanaag badiyey zaydan zayd wanaag badiyey ayaa muxuu yahay cadiimun mid weyn ah marka maxaa loo qadaray cadiimun iyo alladii midkii xasanan saydan sida layaa badiyey shay-un weeye shaygaasoo cadiimun weyn wahaadaa qowl akhfash warkan dambeyaa iskale labadan qowl akhfash baa iskale xaggaa maxaa laguu soo dhaafay maadii meel baa la soo saar maada ama nakiro caadiya dheh oo markaa wax ka dambeeyaan khabar oga dhig ama nakiro dheh oo waxa ka dambeeyana sifo ooga dhigo oo khabar usoo qadar ama macrifo dhahoo alladii la macno dhigoo waxaa ka dambeeyana silo oga dhigoo khabarnahee usoo qadar intamahaysaa hataa afcala baa loo imaanaya afcalay xaa taha waatan wa amaa afcala afcala fazacama alkuufiyuun waxay ku doodeen annahu ismu inuu yahay bidaliili annahu yusaqar waa la taskhiirin karaa bay yidhaahdeen faqaaluu waxay dhaheen maa uxaysinahu maa axsana soomahayn maaha uxaysinahube waa taskhiirun hee min khawaas ilasmaa'i asmaada iskale taskiirka waa fahmta soomaan marka mar haddii la taskhiiriye maxay dhaheen waxa afcaaladan maaha afcaalada maxay tahay ficilba maaha maxaa weeye isim wey iyo wamaa umaylaxahu ha amlax wazacama macnaa waqaala wey tan waa tii xoog badneed waqaalawaay waqaala waxay yidhaahdeen albasriyuuna waxay dhaheen annahu afcaladu ficlu maadin weeyaan wa huwa saxiixusaan ayaan ahee maa afcala afcala ficil maadi wey axsana akrama inaad tiaad liannahu maxaa yeele mabniyun cala alfatxi fatxu wataadee soo fatxa ma wato walow kaana isman hadduu isim ahaan lahaana eeg masalada sheikhu waa khatimo muxuu yii maxaa wyii yaah ficil okay shiikhu maa uxaysinahu maxaa dhahaysaa marka lafteedu ficil weeye buu yidhi oo maxaa ficil ka dhigay liannahu maxaa yeele low kaana isman hadday ism ahaan lahayd uxaysinahuud laftigeedu hadday ism ahaan lahayd lartafaca waxaa godmi lahaa calaa annahu khabarun khabar ahaan buu godmi lahayd maxaa la dhihi lahaa maa uxaysi nuhu nuh baa la dhihi lahaa uxaysina in la yidhi baaba ficil inta ku sheegaysa warkaa mau dhaca horta walaanahu waxa kaloo intaa lagugu darayaa yalzamahu waxaa waajibaya maca yaailmutakallim markay raacayso nuunulwiqaayatina waa waajib nuqaya xagee gashaa ficilka gashaa maxaa dhahaysaa yuqaalu maa afqaranii alla maxaa i baahi badiyey ilaa afuurin ilaa afuur ilaa cafwillaahi ilaahay cafiskiisa alla maxaa u baahanahay maa afqaranii alla maxaa i baahi badiyey alla maxaa ugu baahi badan maxaa igaga baahi badan ilaa cafwillaahi ilaahay hee cafiskiisa marka maa afqaranii maxaa gashay nuunul wiqaaya meeshan waxbaa lafaha lasjebinaya walaa yuqaalu lama dhaho maa afqari lama dhaho buu ku yidhi wa ama taskiiru taskiirkii baa lagugu soo gaan takiirka laftigiisu haye fa shaadun wey shaad haye shaadba ha ahaadee waay baa loo gaabiyey oo taskiiriyey wawajhu wejhi taskiirkuna wuxuu yahay annahu ashbaha alasmaa afcaladani ashbaha alasmaa asmaada ayay shabahday cumuuman guud ahaan maxay ku shabahday bijumuudihi inay jaamid tahay koow maxay kaloo ku shabahda wa annahu isaguna laa masdara lahu wax masdara inuusan ficilka afcala ah baa laga hadlayaa yaah axsana ficilka axsana masder malawi macnuhu xasan masder wuu leeya laakiinse axsana masder lahayn buu ka wadaa laakiin wixii afcala ku yimaada laa masdara lahu xaggaa marka yuu kaga ekaada isimkii waashbaha afcala wuxuuna u ekaada afcala tafdiilkiibu u ekaada khusuusan gaar ahaan bikownihi inuu yahay calaa wasnihi miisaankiisa inuu wato soo ma jedid yaa waaya wa bidalaalati inuu kutusiyo calaa ziyaadati inuu kutusiyo ziyaado inafcaltmaxa lagu yaqaanay wax kala sareeya wa inay yihiin laa yumnayaani ilaa ma laa yumnayaani inaan mabni laga dhigin inaan laga dhisin dheh ilaa mimaa midkii mooyaane istakmala dhammaystada shuruudan shuruud yaatiya imaanaysa dikraha xusideedu warkama ku dhaca horta xagga sheekh muxuu ku daaweeyey wuxuu ku daaweeyey afcala inay ficil tahay koo wuxuu yidhi inay ficil tahay waxa caddaynkoon luqaayaa raacda waa la kordhigaa ah, okay shadkii maxaa ku sheegta taskiirka maxaa ku sheegta shaada weeye taskiirkii isagoo shaa haddana ah sababta taskiirka u dhici karaa maxay tahay hee ashbah alasmaa min hee min xayu annahaa annahaa yani eh, min xayu eh, annahaa jaamidun iyo walidalaalatihaa waliannahu laa masdara lahu soo muusan kudhihin waxaa kaloo inuu shaad noqdana inuu noqdo taskiirna ashbaha afcalad tafdiili afcalad tafdiil buu usii ekaada waay intaa waan sheegay maxaa soo baxay afcala inay tahay ficil ficil muxuu baahan yahay waa kan waaya wa fii axsana axsana damiirun baa ku jira damiirkaasoo musatirun qarsoon bilitifaaq waan laisku waafaqayn damiir ku jira marfuucun calal faaciliyati faacil ahaana u godan warkama ku dhaca horta raajicun u laabanaya ilaa maa shayga u laabanaya wahuwa damiirkaa laabanaya ayaana alladii kii ah dalanaana tusiya calaa ismiyatihaa haya ismiyati maa maaha inay isim sheegade inay maa isim sheegay yaa sheegay damiirka u laabanaya damiirkayuu u laabtaa lianna damiira waaba kana lianna damiira laa yacuudu ma laabto ilaa cala alasmaa'i mooyaane wa zaydan zaydna marka maxay tahay mafcuulun bihi weeye cala alqowli haddaan qabanno qowlka ah bianna afcala ficil maadiya weeye warkaama ku dhacay yaah waaya wuxuu yidhi sheekh raximah allah tacaala afcala waa ficil maadiya sumuusan ku dhihin haye ficil maadiya haddaan dhahno marka maxay noqota zayd mafcuul bay noqota wa mushbihin bilmafcuuli bihi weye zayd zayd maxay tahay mafcuul bihi maaya waa mushabahun bil mafcuulu bihi weye goormo weeye cala alqawli haddaan dhahna weye biannahu hee ismu tafdiilin haddaan dhahno dee afcala ismu tafdiil maaan soo sheegin yah haddaan dhahno ismu tafdiil haddaan dhahno yaa mafcuultoosmuu qaadan jire muxuu qaadan jire mushabbahun bilmafcuul waxa la dhaho war fahamti soo war ma fahamti wax ku hadlay dibu laabta idin kasoo arki doonee ismu tafsiil mushabbahun mafcuul buu qaadan jire marka afcal haddaa ismu tafsiil ku sheegana maxaa waaye zayd maxay noqonaysaa mushabbahun bilmafcuuli bihi mansuubada haddaa afcala ku sheega ficil maadi caadiyaneh zeed maxaa mafcuul bihi mansuub halkaa marka waa maa afcala icraabteeda meel buu ku dhigay soo maa wa ama siiqatu thaaniya oo ah hee fa afcil afcil ah afcil kelmaddaa ficilun biitifaaqin weeye lafduhu lafdul qaab amar buu u yaallaa wa macnaahuna atacajub weeyaan wa huwa afcishu khaalin min adamiiri wax damiira ma wadato wa aslu qowlika aan kuu faahfaahiya afcishu asalkeedu wuxuu ahaa yaah axsin bizaydin asalkeedu wuxuu ahaa axsana zaydun buu ahaa muxuu ahaa axsin bizaydin zeed la yaab badanaa w man zeed maxaa ka wanaagsan maa axsana zeedan soo micnayn jirdhe zeed maxaa ka wanaagsan alle sida wanaag badanaa sooma ahayn tanna sidii u micnay axsin bizaydin zeed la yaab badanaa wanaagsana warkama ku dhaca horta marka axsin bizaydin asluhu axsana axsana zaydun baarak allahu fiik ay saara wuxuu noqdaa daa xusnin soma jeedid xagga marka mas'alaa ku jidha maa afcala soo a ma wadato a'daasi waxaa loo yaqaanaa waa tacadudiya yacni waa a tilmaamaysa ficilku inuu mafcuul qaadanayo waa fahamta soo maahan a'danna afcil ku jidhana waa a hamza ah sayruurah macnaha sayruura bay ayaduna leeda war meefant waxaan ku yidhi ardayga maxaan ku yidhi casha hore oo maa afcala ku jira maxay tahay tacaduya yacni waa cal tilmaamaysa ficilku inuu qaadanayo mafcuul u gudbayo mafcuul hee yacquub mafcuul hee u gudbayo tan afcil ahna maxay sheegaysaa mafcuul inuu qaadanayo ma sheegayso maxay sheegaysaa sayruura waxay saara wey saara macnaha saar wuxuu ahaaday bay tilmaamaysaa keliya wuxuu ahaaday ayay tilmaamay tusaalaan fiiri axsin bisaydin macnuhu muxuu yahay ay saara wuxuu noqday daa xusnin fiiri axsana zaydun zayd wuu wanaagsanaa idaarata saara daa xusnin awraqa shajaru geedkii baan caleema yeeshay ay saara daa waraqin soo ma nabaatu dhirtii baa ubax yeelatay ay he saara daa zahratin saara wuxuu noqday daa sayrura waxa weeye xaalad shaygiina ka tago xaalad kale u gudbaa sayruralayaa ahraa fulaanun fulaan ari buu noqday wuxuu noqday hodan haye saara daa haraa'in saara daa haraa'in muxuu noqday mid u saaxiiba hodantinimo wa atraba zaydun zayd baa faqiir noqday ay saara daa turaabin saara daa turaabin waaya haye wa akhri aqadam ya yah albaciiru ay saara daa daa guddatin daa saara daa waraqin saara daa zahrin saara daa harwatin saara daa matrabatin ay faqrin weyan wafaaqatin wadaa qudatin ay waa quda waa daacuun waaya fadamina wuxuu rabaa inuu shuuku ku tilmaamo habkii axsin bisaydin ku timi warka ma fahamta horta axsin bisaydin asalkeedu muxuu ahaa axsana zaydun oo micnee ay saara daa xusnin saa markay ahayd fa dammana macna tacajubi macnihii tacajubka ayaa meesha yimaaday maxaa yimaaday axsana zaydun zayd baa wanaagsanaada layaab yaab ku dar marka axsana zaydun alla zayd layaab badanaa markaad tidhaahdo maxaa soo kordhay soomaali ahaan tacajub suma soo kordhin tacajubkii soo kordhay waa in meeshan ahee laga arkaa fadamana markaasu wuxuu kulansaday axsanadii wuxuu kulansaday macna tacajubi macnihii la yaabidda markaasaa waxuwirad loo rogay siiqatuhu dhawaaqii axsana ahaa ilaa siiqati afcil baa loo rogay bikasrin cayni cayntoo la hoos dhigay fasaara markaasu wuxuu noqday axsin zaydun axsin zaydun alla la yaab badanaa noqday waa fahamta soo maahan saa ma lagu wadi karaa marka axsin zaydun ma lagu wadan karaa fastuqbixa waxaa la xumaystay allafdu dhawaaqa bilismi lagu dhawaaqayo isimkii almarfuuci ee godnaa bacda siiqati ficil amarna imaanayay eeg wuxuu ficil amar ma hayaa ee maxaa weeye siiqatu dhawaaq ficil amar buu leeyahay ficil amar waa ficil maadiya waayo kani waa ficil maadiya ficil amar maa <clears throat> waaya marka markii la xumaystay in saal axsin zaydun lagu dhawaaq axsin <laughs> zaydun lagu hayo maxaa la xumaystay faacil godani inuu ka dambeeyo ficil amara dhawaaqi ile maxaa lagu yaqaana ficilka amar inuu ficil amar hee wixiisa qarsado baa lagu yaqaana soo maahan marba wax dhawaaqiisa wata hadduu meesha yimaadayna waa in loo ekeysiiyaa asagii warkaama ku dhaca horta waka fasiidan markaasa waxaa lagu daray albaa ba baa lagu daray waa iyaadasoma jeedid liislaaxi lafdi si lafdiga loo qurxiyo fasaara markaasu muxuu noqday axsin bizaydin micna axsin bizaydin zayd wanaag badanaa okaa calaa siiqati ah hee umrur bizaydin zayd soomar dhawaaqaasaa la marsiiyey xagga dhawaaqa isaga mid yihin mooyane xagga xukunkiisa mid maaha umrna waa ficil amar axsinna maxaa weeye ficil maadiyo hee calaa siiqati lafdi lamri weeye fa haadihi lbaau bacdan hadaba tushbihu lbaaca bacda waxay u eg tahay fi ku jidha kafaa bilaahi bacda kujidaeegtahay xagay isaga egyihiin xagga ziyaadada fii annahaa ziyaada fi lfaacili waxay isaga egyihin soo ma jeedid yaa kariim maxamuud mala socotaa lama socotid ila soco walaakinaha hase yeeshee tukhaalifa waxay kaga duwan tahay min jihati ah annahaa laasimatun ayadu waa khasab in la keeno haddaad tacajub keenaysid axsin bi waa inaad takhasab waay wa tilka tan oo ah kafaa bilaahina jaa'isat lxadi in la turaa way bannaanta in la turayna bannaanta daliilkan qaala suxaym miyuudin qorayaa wuxuu yidhi cumayratu wadicin tajahasta qaaziyan kafa shaybu walislaamu lilmar'i naahis uma jedeed cumayratu cumayrow wadic war sogooti haa xumaanta sogooti wey xumaanta sogootiyo ka bax in tajahasta haddaad diyaargarowda qaaziyan xaalaa tahay kafaa way ku filan tahay ashaybu ciradu iyo wal islaam islaamnimadii mar waxay ku filan tahay hee naahiyan mid ka reebta xumaanta ugu filan tahay kafaa bilmari lama dhihin kafaa bishay miyaa layidhi kafa shaybu sma jeedi waa laga waa jaais laakiinse ma bannaana hee in la yidhaahdo hee ma bannaana in la yidhahdo hee de axsin zaydun ma bannaana walaa yumna lama dhiso ficlu tacajubi wasmu tafdiili ilaa maca ilaa mimaa mooyaane istakmala hamsa shuruudin ficlu tacajub iyo ismu tafdiil labadu waxay ka siman yihiin shuruudan ismu tafdiil iyo ficlulabadu waa afcala soo maahadee labaduba shuruudan shantaa kii buuxiyaa laga dhisaa buu ku yidhi kow axaduha an yakuuna ficlan waa inuu ya falaa yumnayaani min hayri ficlin walihaadaa sidaa daraaddeed khuda khalad baa lagu xukumay man banaahu ciddii ka dhistay min aljilfi ka dhistay iyo walximaani ka dhistay faqaala waxay dhaheen markaa maa ajlafahu maxaa doqonbadiyemaxaa doqomeeyey alla doqonnimo badana wma wamaa axmarahu maxaa dameeriyey adameernimoyani <laughs> maxaa dameer ka dhigay yani xagga abladka beliidnimadee tilmaamaya marka ajlaf iyo axmar ha keeneen ximaar iyo hee iyo jilf bay ha keeneen marka waa ism ha keeneen soo maahan waa khata washada qowluhum baa shaad noqday maa alasahu ayagoo keen wahuwa hee min hee min alasa min calasa min shidaad shidaad waa nin magacii shidaad buu ka tugnimo badan yahay macnuhu maa alasahu bay dhaheen mhm aani shardiga labaad an yakuuna alficlu hulaaiyan weynihii falaa yumnayaani min naxwi daxraja iyo indalaqa lagama samayn karo wa can abilxasan waxaa laga soo wariyey jawaasu binaa'ihi min athulaaiyi lmasiid ficilka asalkay saddex xaraf yahay laakiinse wax lagu daray asaga waa laga samayn karaa buu yidhi bishardi xadfi zawaa'idihi zaa'idka waa in laga tuuraa laakiinse zaa'idka ee waa in laga tuuraa wacan sabi waxaa laga soo wariyey jawaasu binaa'ihi min afcala ficil kastoo afcala ku yimaada ama in laga samayn karo naxwu akrama iyo axsana iyo acdaa oo kale ahaalidu waxa weeye an yakuuna waa inuu ahaadaa mimaa yaqbalu macnaahu tafaawud macnaha kelmaddu tafaawud iyo kala saramarid mid xambaari karta waa inay tahay falaa yumnayaan laguma dhisi karo min naxwi maata maa amatahu maa amata alla maxaa geerinimo badiyey maxaa geeridu waa hal xabo geerida ee waa hal layn gaale ku dhacansa kulli maxay isu imaanaysaa dhimasho lama kala sareeyo marka waa fahamta soo maahan iyo hee tii kale maxayd meeda iga luntay iyo wafanaa wuu dhammaaday maa afnaahu maxaa dhammaad nama badiya ma jirto maxaa yeelay in shay dhammaaday waa isku hal heer kulli salkay wada tegayaan ma salkii baa sii kala hooseeya waa maya lianna xaqiiqatuhumaa waaxida weeyaan wainamaa yutacajabu waxaa la yaab laga keenaa bimaa zaada calaa nadaa'irihi bimaa midka zaada ka saramara calaa nadaa'irihi cidda uu la mid yahay cidda uu la mid yahay midka ka saramari kara ayaa tafdiil lagu samayn karaa buu ku yidhi ee ciduu la midka ahaa aan marna ka saramari karin hee tafdiil maleh araabicu anlaa yakuuna mabniya mafcuul mabni mafcuul inuusan ahayn falaa yumnayaani fii naxwi durib waqtil lagama keeni karo allaa yakuuna ismu faacilihi calaa wasni afcal ismu faacilkiisuna afcala waynuusan ku imaan falaa yumnayaani min naxwi camiya wacarija washibiima min afcaali cuyuubi daahira kuwaas lagama samayn karo walaa min naxwi sawada waxamira wanaxwihimaa min afcaali alwaani walaa min naxwihi lamaa wadaajamia wadacijahaa wanaxwihimaa oo min afcaali xulaa ah min afcaali xula yani quruxda isqurxinta erayadeedii ah yacni lamaa waxa weeye uu faruuriya madoobaade faruuryaha bishimaha madmadoow yacni dadkuna dadkii dadka qaar baa dhici karta inay bishimahaas in qofka madoow yihiin quruxu arka waafahan somaan wadaacija waxa weeye indhamadoowa indhamadoowna indhahee indhamadooga waaya qofkii inuu indho gordan yahayo indhihiisu madoow yihiin huwa acmaa lama dhihi karo wey waa caraja lagama samayn karo waa aswada lagama samayn karo waa xmar lagama samayn karo waa almaa waad yacni maa adcaja lama dhihi karo alla maxaa indha madoobaya lama dhihi karo buu ku yidhi maxaa yeelay calaa ismu faaciliha muxuu ku imaanayaa calaa wasnih afcala inuu intaa ku dhuwaro waa sheikhu raxima tacaala baabul waqfi waqfigii baan ku daraynaaye waaya alwaqfu filafsaxi calaa waqfi waa istaagid in la istaago wax badan baa soconaya saaka bareegaanu qabanaynaa warkaa waa idin dhacay soomaa saaka hee bareegaa loo aasayaa wuxuu yidhi walwaqfu <coughs> waqfigu istaagidu fil afsaxi calaa naxwi raxmatin bilhaayi wacalaa naxwi muslimaatin bitaay xaggan si fican u dhegeyso idaa waqafta haddaa ku istaagto calaa maa shay fiihi ku jidhata aw taaniita ku jidho mayla socotaa yaa ma fiiha ku jira taa taaniifiya ku jira fain kaana hadday tahay saakinatan tahay taado lam taqeer isbedeli mayso taado hadday reeban tahay hee qaamat ku istaag qaamat isbedeli mayso naxwi qaamad oo kale waqaceed oo kale wain kaana haday taha mutaxarikatan haday tahay faimaa an takuuna waa inay taha faimaa an takuuna inay ahaato alkalimatu jamcan bilif wata waa jamcana saalan soo maahayn aw laa ama aysan ahayn fain lam takun kadalika haddaysan taa ahayn teedee jamcasaan haddaysan ahayn soo maahan fal afsaxu sida faseexaah alwaqfu in lagu istaaway biibdaaliha haanaado ha rogaya taquulu maxaa dhahaysaa haadihi raxmah raxmah baa dhahaysaa wahaadihi shajara soo ma jeedid wa bacduhumna yaqifu bitaai ta bay ku istaagoon maxay dhahaan haadihi raxmat wahaadihi shajarad qaar baasaa dhaha waqad waqafa bacdu subcati toddobada quraa qayb ka mida ku istaagtay ta'da fii qowlihi tacaala ina raxmat allaahi qariibun min almuxsiniin ina raxmat allaahi sooma ka hordhigna raxmata markay ku istaag ina raxmat bay dhahaan afsaxu maxaa weeye inna raxma laakiinse inna raxmat bay dhahaan buu ku yidhi wa inna shajarata zaquumi meelku istaag maxay dhahaan inna shajarat bay dhahaan buu ku yidhi waa bacdulquraa'i baa dhahaa bitaaya ayagoo isticmaalay wasamica waxaa sumica bacduhum baa la maqlay yaquulaasoo dhahaya yaa ahla suurati lbaqarat yaa ahla ee suurati lbaqarat dhahaya faqaala bacdu man samicaha waxay yidhaahdeen faqaala waxay yidhaahdeen bacdu man baa yidhi samicahu maqlay dhawaaqiisi maqlay maxay dhaheen wallaahi baan ku dhaaranay maa axfadu ma xifdin minhaa aayat <laughs> maa axfadu ma aanan xifdin minhaa xaggeeda hee aayat saas ugu ista maxaa la dhihi lahaa aayah wallaahi maa axfadu minhaa aayah baa la dhahey soo maa maxay dhaheen ayow aayat marka waa masalo jidha wey weli xamaamsa ninkiin waxay u bartaad dadka qaladkooda kuma degdego maxay waxaa dhici kartaa meel inuu ka daliishanayo baasha waa fahamta soo meel inay baasha weligaa marka iska hubi qaala shaacir wuxuu yidhi wallaahu anjaaka bikafay muslimaat min bacdi maa wabacdi maa wabacdi mat waay wallaahu ayaa anjaaka kasoo badbaadiyey bikafay muslimat ha muslima muslimah gabadha la yidhaahda ama hebelka muslima la yidhaahdo waa tacda muslimati waxay sogaramayseen labadiisa gacmood baa alla kugu soo badbaadiyay min bacdi maa iyo wabacdi maa iyo wabacdi maa taa kadib taa kadib taa kadib yacni hawlahaas hawlaha waaweynkaa oo ku soo gaaray gadaasheeda hee muslima gacmihiisa alla kugu soo badbaadiyey macnuhu waaya kaanat waxay ahayd nufuusul qowmi tolka naftiisu waxay ahayd nafafyaalkoodu waxay cinda alqalsamah bay ahayd cinda alqalsamah afka dhuunta mid maraysa naftu xaggaase maraysa buu yii markay soo gaarayeen wa kaadat ilxuratu gabadhii xortahayna waxay ku sigatay an tudcaa in loogu yeero amad amah addoon in loogu yeera kusigatay waxay ku sigatay in adoon loogu yeero warkaan waa ku dhacay soomaa marka muxuu ka dariishanayaa bacdimaa maadaas mataasi bimacdi maa aliftiibaa waxaa loo rogay qulibat ilalifu taa'an baa loo rogay lilwaqfi de istaaga lagu istaaga darteeba ta loogu rogo warka ma kudhaca horta marka haddii ta loo rogayo maxaa la rabay in la yidhaahdo haddii ta loo rogay matada in loo sii rogo ha la yidhahdo min bacdi hee oo min bacdi mah la dhaho lama dhi min bacdi mat baa la yidhi waka tudcaa amah amah baa la dhahay soo maahan amatun asalku waa ta sax maaha mise maah laakiinse maxaa la yidhaahdaa amad tadi baa la ahriya wal afsaxu maxaa weeye ama wain kaanat jamcan hadday jamcan tahay bilaalif wata xagga maxaa kusoo baxa kusoo haddii jamac jamacsaanas uusan ahayn maxaa afsaxa ha waxaase la arkay ta'ana waa la arkay wain kaana jamcan bilalif wataa'i falafsaxu alwaqfu bitaa ta in lagu istaago wa bacduhum ayaa yaqifu bilhaayi ku istaaga wa sumica min kalaamihim baa la maqlay kayfa alikhwa waalakhawaah dhahaya kayfa alikhwatu walakhawaat soomaahayn maxaa lamaya dhahaya kayfa alikhwa waalakhawaah dhahaya wa waxay dhaheen dafnulbanaah min almakrumaah waa jaahiliyadii qaacido jaahiliya weye <laughs> dafnulbanaah ay banaati wey dumarka in la duugo gabdhaha yararka min almakrumaat sharaftae ka mid taha kulaa inkaaridinku dhacdo dafnulbanaa asalku muxuu ahaa saan weeyaane dafnulbanaat soo maha waqad nabahtu waan baraarujiyay cala alwaqf calaa naxwi raxma bitaaya wacalaa naxwi musnad bilhaayi biqowli hee ah waqad yackisu fiihinna xaggaasaan ku baraarujiyay buu ku yidhi wlwaqfa cala almanquus isimkan qofka see loogu istaagaya asaga wa calaa naxwi qaadin rafcan wajaran bilxadfi wanaxwi lqaadiyi fiihimaa bilihbaat idaa waqafta haddaa ku istaagayso calalmanquusi ku istaagayso wahuwa manquuskuna alismu weeyaane alladii kaasoo aakhiruhu ay ugu dambayso yaaun maksuurun maa qablahay yaa fa imaa an yakuuna waa inuu yahay munawanan yahay mid tanwiin wata aw laa awnuusan wadan horta waa inuu ama tanwiin wataa ama uusan wadan haye kee tidhaahdeen inuu wato soomaaan fain kaana munawiran hadduu yahay falafsaxu waxaa weye alwaqfu calayh in lagu istaago rafcan wajaran bilxadfi isagoo laga jaraya hee maxaa la jaraya yada dee yadaa la jaraya oo maxaa dhahaysaa marka taquulu haadaa kani qaadin saxba haadaa maya bilxadfi ee bixadfi tanwiini dheh maxaa dhahaysaa markaa haadaa qaad haye wa marartuhee biqaad baan soo maray de ku istaagiis baa laga hadlayaa dee hadda laga hadlayaa istaagii haadaa qaadin waa sax soo maaha oo yaada waxaa loo tuura litan nakiranimada loo tuuray hadda istaag baa laga marka istaag maxaa haadaa qaadin miyaa lagu istaagayaa maya reeb haadaa qaad marartu biqaad warka ma ku dhacrta okay waaya wayajuus waxaa kaloo an taqifa inaad ku istaagto calayhi korkiisa bilyaa'i ya inaad keento oo tiraahdo hee haadaa qaadii haye marartu biqaadii wawaqafa ibnu kaiir calaa haadi iyo waal iyo waaq ya buu keenay weye fii qowlihi tacaala ku jira waliqulli qowmin haadii buu yidhi ibnu kaiir muxuu yidhi asagu fi kulli qowmin haadii wamaa lahum min duunihi min waalii haye wamaa lahum min allaahi min waaqii saas ugu istaagay laakiin hadday tanwiin wadato maxaa lagu istaagi lahaa sida qoraan ugu istaag min waaq soo kuma istaagno saas waa lagu istaagi lahaa wain kaana hadduu yahay wain kaana hadduu yahay khayra munawanin uu yahay falafsaxu waxaa weeye alwaqfu caley in lagu istaago rafcan wajaran bilihbaati hayr munawan albuba taha yacni hayrmunan maxaa laga wadaa hayrmunan maxaa loola n maxaa laga wadaa tanuun ma wato tanuun mutaxaa loola jeedaa al uu wataa al buu wataa soo macan markaasoo kale maxaa la samaynayaa waa tan ayaduna falafsaxu waxa alwaqfu calayhi rafcan wajaran bilihbaat in la sugo alqaadii inaya kaqawlika haye haada alqaadii sama jeedid wamarartu bilqaadii waa sugaysaa yaadii wayajuusu waxaa kaloo bannaan alwaqfu calayhi bilxadfi in laga tuuro bidalika ayaana waqafa aljamhuuru ku istaageen cala almutacaaliya watalaaqi fii qowlihi alkabiiru lmutaaal maxay sameeyeen alwaqfu calayhi bilxadfi waa laga yadii baa laga tuurayaa haye alkabiiru lmutacaal ayad maxay ka bilaabanaysa yusabixu racdu bixamdihi haye waalmalaa'ikatu min khiifatihi wahuwa alkabiir lmutacaal sawaaء caalimu اlgaybi washahaadati اlkabiir lmutacaal liyundira ywma talaaq wawaqafa ibnu kaiir bilyaai buu istaagay oo ah cala alwajhi lafsax wejhigii fasexa asagu ah soo maahan mar hadduu ya wata yaga ku istaag maxaan haysaa haye alkabiiru lmutacaali haye liyundira ywma talaaqi soo jeedid Mhm. waqad yuckasu fiihinna cagsi baa laga samayn karaa maxaaintaa muxuu ka wadaa inta wuxuu ula jeedaa waa tan xaggan miyaa ku joojinaynaa yaah halkaana kujoojiyay hada billahi towfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed waaalihi saxbi ajmaciin